muqayad ah oo adiga maahanee cid kale aadan wakiilan karin lagugu dhiibay adugood ku tasarufi kartaa laakiin qof kale ma wakiilan kartid haddii uu caqd waxaan tasarufkiisa adiga kuu bannaan yahay intifaac iyo manfaco aan niyaabo iyo wakaalo aqbalinay tahayna de wakiil ma samaysan kartid manaaficda cuquudda ku xiran qaar waxaa jirta aan niyaabo gelin laakiin tasaruf shaksiga gasha tasarufka shaksiga qaabta gasha ee niyaabada gelin way fara badan tahay waxaa inoo iman doontaa cuquudulcaariya waxbaan ku caariyeeyey adugu waad ku tasarufi kartaa saan kuu caariyeeyey laakiin waxay leeyihiin cid uma diri kartid cid inaad tiraahdo igu tasaruf oo iigu shaqee warniyow gaariga bishan aan ku kusoo shaqaystay si waayahay hebelow igu igu shaqee waxay yidhaahdeen yadul amaanay ahayd gacantaada inuu dhaafo maaha cuquuda nikaaxa manfacaa ka dhalata labada qof inuu manfacadaa binafsihi guta loogol yahay laakiin tawkiil ma gashaa tawkiil iyo niyaabo ma gasho saas darteed mucaamalaadka waxaa lena min xayu ljumla guud ahaan duuduub guud waxyaabo ka bixi baa jire wixii qofka naftiisa caynta manfacada inuu ka oofsadoo ku tasarufa la ogolaa cid kalena waa u diri karaa ilaa xaalaadka laga soo reebo maahane qaacidadeedu sidaa wey walwakaalatuna caqdu jaaizu ay jaaizu arafayni labada dhinacba u banaan tahay weeye saa darteed walikulli minhumaa mid kastaoo kamida wuxuu leeyahay faskhuhaa wakaaladii inuu fasakho joojiyo mataa shaa goortuu doono in wakaaladii la fasakho oo wakiilkii la casilo ama isagu uu shaqadii iska joojiyo labadaba way bannaan tahay waqti kastuu samayn karaa laakiin haddii la casilay oo xilkii laga qaaday xukunkii casilaadu xilligaa la casilay baa la casilay inuu og yahay oo raalli ka yahayna shardi maaha laakiin axkaamta ka dhalanaysa iyo aahaartu waxay dabaqmaysaa markii xogtiiyo khabarku gaaro oo haddii aada ninkii wakiilkaa casisho maanta ood waraaq u qorto saacaddaa laga bilaabo waan kaa caqaaday xilkii ee alaabtii jooji wakiilnimadii jooji warqaddu intay sii socotaynan gaalinaysan xogta ogaanin buu alaab sii gaday waxna soo gaday weli waa wakiil ilaa markuu soo gaaro masaladan maamulwakaala way ka caamsan tahayoo usuul usuululfiqiga waxay kaga hadlaan mas'alatu naskhi nasakha goormuu fii xaqi lmukalafi uu macmuul noqonayaa marka uu soo gaaro oo wixii la nasakhay qofkii oo weli ogaanin kii horaa waajibku aanu sii raaco walidaalika saxaabadu nabigu ala salaam maka u tukaday bay masjid alaqsa isaga sii tukanayeen waajibkiina uu kaga dhacay markii loo sheegay bay salaada dhexeedii wareegeen qaybtii hore salaada soo celiya lama dhihin sababtoo weli warkuma soo gaarin iyaga ninka haddaba wakiilka ilaa casilaadu ay soo gaarto tasarufaadkiisu waa saxiixa naafida weeye sidii intaan la casilin ay naafida u ahayd haddii wakiilkuse isagu iscasilayo gacantiisu waa yadu ammaanatinoo xoolahan iyo ammaanadan iskagama dhaqaaqi karo ilaa dadkii lahaa uu ku hubsado haddii kale baabu tacadiga soo socday geli watanfasiku wakaaladii way fasakhantaa bimowti axadihimaa midkood hadduu dhinto waana fuqahadu masale ay isku raacsan yihiin wey caamatu lfuqahaa yay qabaan sababtoo ah wakaalada horaan usoo sheegnayo ninkii haddii uu dhinto nin dhinte wakiil ma ahaan karo haddii ninkii xoolaha lahaa dhintana idan nin dhintay idankii ma shaqeeyo oo tasarufkii u banaanaabuuba ka baxay xaddi ahliyada labada nin ee wakiilka iyo muwakilkaa ah, halkaa waxaad ka garatay shardi bay leeyihiin ahliyatu tasaruf weeye waa inuu tasarufi karaa waxaa looga jeedaa waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu rashiid yahay oosan safiih ahayn shuruudtaasaa loo xirayaa shuruudii tasarufka ugu banaanaan lahaay oo dhan mid a ah hadduu meesha ka baxo oo mid dhinto ama waasho oo isku dhex darmado madaxiisu isku dhex yaaco ama safiih noqdo ama la xajriyo waxaa laalay wixii idankiisa ku saraysnaa ama loo idnay ama u idnay waxaasoo dhan waa lasoo xiraya waa lasoo afjarayaa walwakiilu wakiilku amiinu waa nin xoolo ammaano ahaya ah fiimaa yaqbiduhu waxa uu gudoomo ee soo gala wa fii maa yasrifuhu waxa uu bixiyo wakiilka gacantiisu xoolaha uu ku hayo yadu amiinin ama amaanatin weeye ama isagu amiinun ama yadu amaanatin ama yadu amiinin sidii loo qoraba mar haddaad fii kutubi fiqhi maal laga hadlayo ood yadu amiinin iyo amaanatun weeye aada maqasho mas'alo toos u daba taalloon sirab uga hadhaynin baa jirta xoolaha hadday wax ku dhacaan baa loo gogol xaarayaa nin kastoo gacantiisu yaddu amiinin ay tahay ama amiinu weeye lagu yidhaahdo xoolaha wixii ku dhacay isagana xaggiisa uusan gaboodfal ka imanin laguma laha wixii gaboodfal ku yimaada xaggiisa iyo gaabisna waa lagu leeyahay intaa way yaddu amiinin marka lagu leeyahay waxa loo gogol xaarayo walidaalika fuqahada mararka qaarkood waxay ku leeyihiin intaasoo nooc oo amwaal ah iyo xoolo loo dhiiboo gacantooda ku jira intay soo tiriyaan bay ku wahaaulaai yaduhum yadu amiinin intaasuu kaga bixi macnaha intaa wixii ka dambeeya gara way adugu ilan fiqi baad taqiino fiqi baad soo daraystaye xukunkii daba yiileen kaba hari karin ee mubaashirka ahaa iyo automaatigga ahaa xoolihii hadday lumaan maxay noqon jawaabta garawey hadduu tacadi jirayna uu damaani haduusan tacadi jirin ma damaanayo marka keliya waxaa la kala xaqiijin tacadi ma jiraa mise ma jiro doodaaduna xoola hadday kaa maqan yihiin haddii aad qirto inuusan tacadi samaynin dacwadaada adaa isxukumay way xukuman tahay ilaahayna ka baqay de waxaad ogtahay ha inkarin haddii laakiin ay doodaad qabto doodaadu waa inay ku salaysnaataa ninkani ma daryeelin xoolahoo dacati buu sameeyey ninka waa nin wakiilu ahaa xoolaha isaga kuma dacatiin laakiin isagaan ku ogaa dexba kumalina iska baxun baa lagu dhihi yadu amiini weeye walidaalika wuxuu ku yihi walwakiilu amiin weeye fii maa waxa uu gudoomea uu qabto xoolaha wa yasrifu waxa uu bixiyo walaa yadmanu ma dandhabo xoolaha ilaa bitafriiqi xadgudub xaggiisa ka yimid ma ahane xadgudubka xaggiisa ka yimid laba labadaba way noqon kartaa inay noqoto xadgudubka tadyiicu mas-uuliyatin mas-uuliyad ka saarayd buu dayacay xoolihii ma xifdiyin meeshii loo baahnaa ma dhigin sidii tuugta looga ilaalin jiray ugama ilaalinin ama ficil isaga ka yimid baa xoolihii wax noqdeenoo isagaaba waxyeelay isagaa xoolihii waxyeelay hal dhagaxoo uu soo tuuray baaba koobabkii iyo darmuuskii ku dhacay oo qalaf waa jabay falkiisu u dhintay soo maaha ama wiil ilmo caruura uu xogay angool iyo wuxuu watay gaaruurkii uu ku tuuray baa intaasoo weelisu maray xolihii uu dandabi de isaga alkiisa isagaa jajabiyey ama ficilkiisi ay ku jajabeen ama mas-uuliyadiisiibuu dayacay daryeelka iyo xifdinta iyo kawarqabka ahayd gaarigii lagu ogaa buu meel banaana kaga tegey ama isagoo furihii ku taagan yahay buu ka degey hayr ninunbaa soo galoo horay sheelaraha u qabtay waxaa laleeyahay gaariga lacagtiisi bixi adi gaari aad ka tagtay maa furo ku taagan yahay lagaga tagaa dembigaadaa iska leh laakiin gaarigii wuu xiray meeshii buu dhigay gabarida lagu aaminayey waa loo soo dabamaroo fiilooyin baa la ysu jaroo waa la kaxaystay waxba damaani maayo haddii meesha uu dhigay meel la yaqaano gawaarida in lagu xadaa in ahayn haddiise gaariga intaad kaxayso meel laba yaqaana gawaarida in lagu xadaa aad kaga tagto adunbaa damaanad qaadi oo shidaalka haddii iga goostana waa damaan waa dandhabi sababtoo ah gaariga wadada aad la marayso horta shidaallaan maxay u waday soo ma ninka gaarigu gaarigu shidaalka wuu sheegaa wuu soo digaa haddayna saacaddu digayninna adi laftaadu nin gaari watay inuu iska daryeelaa la rabay shidaal baa kugu dhacdo haywayga laamigaad kaga soo tagtay waa la bililiqaystay lacagtiisa waad bixini dayacaad mas-uuliyad baa jirta ama adaa burburiyey ama mas-uuliyaddii kaa saarayd baad ku gaboodfashoo dayacday waa dandhabi labadaa midna ma dhicin gaarigii baad caawa soo xaraysay dukaankii baad soo xirxirtay tuug baa u dhacday gurigii weynaabaa dab qabsaday hal madfac baa ku degay taadiga dembigeeda melihido anuu xoolihii adaan kuu oga haddii lagu yidhaahdo sharcan xaq laguguma laha walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu wax iibiyo wayashtariya uu soo iibsado ilaa bialaaati sharaaia saddexda shari in laga hela maahane saddex shardi in laga hela maahane waxna ma sii iibin karo waxna ma soo iibsan karo ninkii wakiilkaha kow an yabiica waa inuu ku gadaa biamani mili isagoo kale qiimaha uu joogo waa inaad ku gadaa xoolihii ku ciyaarta lama ogola ka badan laguma diidana oo qiimihii caadiga ahaa mid ka fiican haddaad ka hesho ninsaganimo dheeraada wey laguma diidana laakiin xoolihii qiimo jooga lacag bilaasha inaad ku tuurtaa lagu diidan yahay waxaan hadduu yahay wax isaga oo kaleeta xaraash uu yahayna waa inaad qiimihii xaraash ku gadaa sii qiimihii suuqa caadigaa ah uu ka ahaana waa inaad ku gadaa laguma laha shilina ka dhimin suuquu yar kala sarsareeyaayo gorgortanka labada qof waa wixii curfigae caadiga ahaa inaadan ka bixin wey wixiioo suuqa kun ka jooga haddaad laba boqol siisan laakiin beecaas ma asaxayo intaa dheer ninkii uu la tegay alaabtiisa maaha suuqa caadiga ah, qiimihiisa isku celcelis waa kun laba boqol baad ku yimid sideedda boqol waa dandhabi tacadi weeye xoolahaas adaa lumiyey xoolaha waa lagaa rabaa marka waxaa lagaa rabaa alaabtan waa ammaano ammaanana macnaheedu xilki iyo mas-uuliyaddii inaad gudato weeye ninkaad wakiilka ka ahaydna xaqa iyo xoolihiisi inaad ilaalisa wey nin xoolihii boqolka ku joogay shan kun siinaya iyo toban kun siinayahay ninkaasi laftiisu lagaba yaabo qoladuu ka gadaya inuu hoosta shirkad kala yahayo hadhow xagga wax ku qaybsanayaan baa dhici karta marka an yabiica biamani lmili qiimihii uu joogay u qalmay waa inaad ku gadaa o laba wa an yakuuna waa inuu yahay binaqdi baladi wadankan lacag ka socota waa inay tahay adoo halkan nairobi jooga alaabtii waan iibiyo shini soomaali baan ku gaday kaasaa codmayso laga yeeli maayo shini soomaali meeshan muxuu ka taraa lacag ugandis baan ku gaday lacag hindi baan ku gaday liiradii talyaanigaan ku gaday waxaa wax socon maaha lacagta markii ganacsi lagu jiro sii gad soo gad wey sii gad soo gad ama hal lacaga ha noqoto ama laba lacagood ha noqdaan ama saddex lacagood ha noqdaane lacag beledkaa iyo meeshaa ka socota oo suuqa caadi in lagu kala gato ay tahay inaad ku gadda wey wixii intaa ka baxsan adiga jeebkaaga weeye xoolaha inaad lumisa ku talagashay wey shardiga saddexaad walaa yajuusu ma bannaana an yabiica inuu gado min nafsihi isaga iska iibiye ma banaana anaa iska iibinna lama ogola oo alaabtii meesha tiilay iyo raadiyayaashii meesha tiilay kan anaa gatay lama ogola bay yidhahdeen sababtoo ah cadaalad ka noqon maysa sida badan qiimahay joogtay inaadan xisaabin baa badan oo kii lafaha ahaa iyo wuxuuna xisaabtoo luuqluuqo muxaabaad waa la yihahdaa jira ganacsiga suuqa sidiisaba waa gorgortan ninna xaqa ninka xoolaha leh waxaa weeyaan xaqiisuu difaacayaa ninna wuu gadanoo xoolihiisuu difaacanayaa labadiiba markaad adigu noqoto laba maal baad matalaysaa kaagii iyo mid nin kale leeyahay sida curfiga caadiga ah, abiicada bashariga keed u roonaan kanadaa laguu ogaa inaad xaqiisa difaacdo laakiin adiga markay ku gasho la jiifiyaana banaan baayman saa darteed liannahu madinat lmuxaabaati bay yidhahdeen naftaada markaad wax ka gadayso adaa naftaada muxaabaad ku samayn kara waad isu dabcin kartaayo qiimaha waad isu dhimi aad been u dhacdaa sooma dukaanka aad joogtay markaad shaati yaalla adigu u baahan tahay ma qiimaha suuqa lagu gadayaa lagu qaataa mise qiimo ka jaban buu ku qaataa ninka meesha jooga maxaa curfiga caadi hadda suuqeena ka ah mid ka jaban soo waxa la diidan yahay taas wey adigu tag suuqa kasoo iibso intuu suuqa joogaa lagaaga soo gari laakiin ninkani suuqi ka jaban baad kaga qaadatay wakiil baad ahaydoo ijaar baad ku qaadatay wakiilnimadaadii xoolihiisii intan kale maxaad ku qaadatay xaqaad ku qaadatay xaqaad xoolaha kale ku qaadatay baa la yihahda maqaana amwaalannaasi bilbaaili baad noqon mid baail iyo bilaash shaatiga intanaad bixisay iyo inta suuqa lacagtii udhaxaysay lacag musuq qaadatay wey arrintaan in waa ilaaliyo taasay ka cararayaan shaaficiyadu fuqahadu waxay leeyihiin walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu gado min nafsihi isagu inuu iska gado waxay yidhaahdeen lama ogola waxay yidhahdeen walaa yuqiru baabkani baabkii waa shardi afraad buu isaga daray mualifku walaa yuqiru ma qiri karo laakiin kan saddexaadna iskala socda calaa muwakilihi ninkii ku soo wakiishay waxba kuma qiri kartid ilaa biidnihi isaga maahane inuu ku ogolaada maahane ninkii xoolay rag isku qabsadeen ninka ninka wakiilka u ah ee jumladani ay taabanayso laba nooc weeye wakiilulkhusuuma wuu jiraa ninkii looyarka ahaa ee tiri niyahow anigu ma aqaana sida loo murmee iga muran ninkii aada ku tiri waxay yidhahdeen wakiilulkhusuuma dooda iyo muranka laysaysta ee maxkamadda ninka kuu doodaya ijaarna kaaga qaadanaya wuxuu ijaarka u qaatay inuu ku difaaco ee xujo inuu kugu ogo uma qaadanin anuu xoolihii inaanku siiyo aad ku doodaysay anigana xujada igu oogto de xoolahaaga isku dil mindida isku gawrac soo maha curfigaa hadda mindidaada isku gawraca kenya uu ka jiraa maxkamadahoodaiyo looyarada gacantaada isku gawrac wey ninkan lacagta adaa bixin adiguna ku weerariyo ninka kale buu difaaci gaar ahaan dhulal marka la kala gadanayo ama la kala kiraysanayo dhulka had iyo goor ninka dhulka leh looyarkiisa adiga gadanaya ee kiraysanaya lacagtiisa bixin isaguna u doodi taa way diidan yihiin anugu inaan lacagta siiyo waxay ahayd ani maslaxadayda inuu ka shaqeeyo laakiin aan aniguna xoolaha siiyo ijkerakeraysto ninkaan isayne khasmigayga ahaa maslaxadiisana uu ka shaqeeyo waxay yidhaahdeen waa manfaco iyo ujuuro xaraamahoo u qaatay wey saa darteed maba been sheeg baa ninkii laleeyahay marka ninkii ninkaad u doodaysay been sheeg miyaa laleeyahay maya ninkan waxaan wuu qabaa hadhihin laakiin wixii haddaad og tahay inuu qaboy been tahay ma qabana hadhihin ka aamus markay isaga ku foorarsato adiga aamus garta marka uu leeyahayna difaaco dood ogool khusuuma saasaa laga rabaa bay yidhaahdeen midna waa wakiilkii xoolaha mucaamalaadkii dadka dhex maray ninkii maalka lahaayee dad kale hadday maal isku qabsadaan isagu ninkii wakiilka u ahaayee uu xoolaha siinayey shaahid iyo markhaati ku markhaati fura isaga ma noqon karo isaga inuu fasax ka haysto waxa ilaahay ku og yahay og tahay ka sheeg la dhaha maahan walaa yuqiru kuma qiro calaa muwakilihi ciddii wakiilatay ilaa biidnihi isaga inuu idan iyo fasax ka haysta maahan intaasina baabulwakaala wey meelgaani halkaas isaga daynaynaa maanta su-aasha koowaad nin baa wuxuu leeyahay nin ayaan lacag u dhiibay waxaana ku idhi noogu shaqee faa'iidadana waa kala bar ninkii laba sano kadib ayuu ii yimid wuxuuna yidhi lacagtii waa la dhacay maxaa ii bannaan buu yidhi sharcigan sharciyan maxaa ii bannaan ninkaasi xooluhuu ku hayay yaduhu yaddu amaanatin bay ahayd laba mid weeye inaad warkiisa aaminsan tahay inay runtii tahay de xoolo khasaaray mayna werina sabir allaha kaa siiyo iyo inaad tuhunsan tahay runtii inay tahay markaad dacwad maxkamad baa kuu banaan sharci inaad tagto markii aad tagtee dacwadiinna la dhagaysto baa gartiinna iyo gardaradiinna iyo jidka iyo cadaymaha baa la idinkala weydiinayaa ninka wuxuu yihi dukaan qaarna daynigaga maqan yahay qaarna ii taallo inta dayntaa dadka makula shirkoobi karaa asaxiixu laa dayntu wax maqduuru tasliima maaha waxaa dhiibi karta maaha waana wax khutuuradeedu ay dhici karto inaanay soo noqon amaanay soo wada noqonin shay macluuma lagu shirkoobaaye majhuul shirka ma galo nin dukaanle ah ayaan u dhiibtay lacag doolara halkan toban kun baa qoran oo ammaano ahaan bil kadib ayaa dukaankii gubtay lacagtaas ma laga rabaa lacagtaa haddii uu ninkii yidhaahdo dukaankay tiilayoy ku gubatay dabkaasina isaga xaggiisa tacaddi uusan lahayn ase aad ka rumaysata warkaa inuu sidaa u jiro waxba laguma laha haddaad rumaysan weydana uu kuu dhaaran inay sidaas tahay haddii laakiin uu yidhaahdo dukaanka waxaa weeye waan ku tasarufay hadday sideedii u tiilay wey haddii laakiin lacagtii uu isticmaalayo ama alaab iska sii gashaday oo uu islaam markuu yimaada aad siisid lacagtaadi waad ku leedahay waayo lacagta maalinku ku tasarufay dayn fii dimatihii bay noqotay oo ammaano way ka baxday daynneed iyadu ma khasaarto mana gubato ninkii lagu lahaa unbaa lagu leeyahay gaarigayga ayaa shil galay caymiskana lacag baan siin jiray kadibna waxay igu yidhaahdeen gaariga waan kuu iibinaynaa mid cusub arrintaas ma la ogol yahay markiisii hore caymisku xaraam buu ahaa qadarkii daruura unbaa la ogolaa wixii aad bixisay celiskiisa waad leedahay wixii ka badanna oo xoolo waxaad ku qaadatay aan la garanaynin sheekhow waxaan ahay qof maalintii xoogsada nin saaxiibkayah ayaa iga codsaday inaan hal maalin aan hawl la qabto waxaan ku shardiyey bixi biilka reerka maalintaas baabul axsaan oo aan lacag ku qaatay miyaa mise way ii bannaan tahay baabkan hada heshiiskiinu sidaa ahaa ijaaro weeye wuu ku karaystay maalintaa qiimo go-an buuna kuu kiraystayoo ajiir baad ahayd nin shaqaaloo la kiraystay baad ahayd shaqadii laguu diray haddaad soo qaban weydayna ujradii sida lagugu sheegay uma lihid ninkan wuxuu leeyahay caalamka maanta jihaad ma ka jiraa nacam meelo badan buu ka jiraa adoo haddaad meel gaara rabto waa gaar laakiin jihaadku waa jiraa waana jiray waana jiri doonaa wadaad waxooga imaagayna axkaamta jihaadkana ma nasakho jiritaankiisana waxuma dhinno meel kasta qaacido qabso muslim iyo gaal ay isku laynayaan haddana waayahan gaalkaa gar darane oo gaal muslim dhulkiisa ugu yimid dagaalku iskaga celiyo o dhan jihaad weeye waxaad noo sulxul cayaan iyo sulxu duyuun noo kala sheeg xalay baan taa ka hadlay baan u malaynayaa halkan wuxuu leeyahay waxaan leeyahay xawaalad kastamarka mararka qaar waxa uu iga codsadaa inaan si dayn ah ugu xawilo marka anigu doolar baan u xawilaa birina dayntii kenyaan mani buu igu siiyaa camaliyaddaa xaaraan weeye waa sarifka waxa la kala guddoomin doolar ha kuu keeno si haddaan inaan kugu qoylbixinno aada rabto doolar mitir doolar ha kuu keeno hodhood udib u sarif haddaad doonayso sheekhow salaadma ku tukan karaa guriga haddii ay jamiicada iga tagto mise waa in aan imaado masaajidka haddaad ku tukata way asixi inaad timaadaana kuu fiicanoo socodka laba gooraba ajir baad ka heli shiikhow salaad ma tukan karaa anigoo ay kaadi ihayso mise waa in aan weysaysto kaadida ku haysa hadday tahay kaadi haynteedu xaaqinan oo kaleeto ay tahayoo aad ku hayso ood celcelinayso khushuucdaadina waxu dhimayso in iska soo kaadida jamaacaduba ha ku dhaafto hadday rabtee ood soo weysaysat inaad tukato weeye sharcigu haddii laakiin aad tukato salaaddii way asixi ajirkaagii unbaa wax kaa noqon qof haddii uu wax iga gato oo soo celiyo inay yidhaah lacagtii in reebo inta kale isii ma banaan tahay maya ma banaana haddii alaabtani laguu soo celiyey bima taakulu maala akhiika xoolahan aad la hadhay hadduu alaabtii isagu wax soo yeelay oo ceeb uu u soo yeelay oo ceebtii wax lagu dandhabayo la geray alaabtaadiioo sideedii oo nadiifood hadda gadanaysa ood ku gadan baad haysataa bima taakudu maala akhiika bima stastaxilu maala akhiika maxaad ku banaysataa meesha ma yaallo isaguna haddii uu ku siinayo isaga idsiy inaad dhahdaa laga yaabaa haddii uu ka baqayo inaad u celin weyda hadduusan wax kaaga tegin laaluush wey xoolaha xaaraan weeye dadka loo dhimriyo alaabtaadi haddaad ka aqbasho beeci hadduu khiyaar uusan lahayn kuu celin maayo inaad tiraahda sharcan way kuu banaantahay haddaynan ceeb ahayn haddii aad iqaalo iyo ixsaan aqbasho xoolo inaad qaadato ma banaana asalka waxyaabo asalka xalaal ah in laga ganacsado sida dheemanka laakiin waddankan mamnuuc ka ah in la soo geliyo ama laga dhoofiyo haddaan ka ganacsado ma xalaalbaa somaaliya <laughs> nima dhihin dawlad baynu hoos joognaaye haynugu isku dirina soynima dhihin waa calaa kulli xaal wixii ilaahay xalaaleeyey ka ganacsigiisu waa xalaal dowlad baa xaaraantinimaysay gaal iyo muslim waxay dooni ha sheegatee waxa ilaahay xalaaleeyey kuma xaaraantinimoobo laakiin aduu u naftaada maanta dowlado markaad hoos joogto xoog iyo waxaa jira waxyaabo darar baa jira adigii wax darar ka weyn kaasoo gaari karo ama dhibaato ka weyn kaasoo gaari karto nabigu wuxuu yidhi cala sala yanbagii lilmumini an yudila nafsah naftiisa inuu duleeya qofka muminka uma haboona markaasaa waxaa layihi wakayfa yudilu nafsa see isu dilayaan yatacaradu min albalaayi maa laa yutiiqu balaayuusan ka bixi karin oosan adkaysan karin inuu qoorta la galo isku tuuro ma wanaagsana buu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam haddaad adugu khatarteeda haddii lagu qabto ka bixi karto oodan adkaysan karto oodan hadhow cabaad iyo qayladaada loo joogi waayi doonin hadda wixii xalaalaha sharciga cid baa xaaraantay iskuma xaarintayoo qofku maal uu shirko ku yahay shaqaale mushaar mushaar faa'iidada ka baxsan qaata ma ka noqon karaa haa maya haddii aad xoolahaadu xoolo ku leedahay dadkii xoolahaad isku lahaydeenna xoog aad dheer tahay muqaabila xooggaagii iyo camalkaagii mushaar iyo ijaar waad qaadan kartaa ama nisbe faa'iide ah ha lagaaga dhigo ama mushaar ha lagaaga dhigo ama wixii lagu siin lahaa mushaar barcentage faa'iide iyo in mushaaraha lagugu qaybiyo waa xoog iyo camala dadkii dheer tahay laakiin midaan bannaanayn baa jirta dad baad xoolo ka soo qaaday dad baad ku dartay meesha xoolo kumaliyin xoogun baad ugu jirtaa sheerkaad meesha ku jirana dad baad ka soo qaaday sheerkii faa'iidana waan leeyahay mushaarna waan qaadan taasi xaaraan weeye oo maxaa xaaraantinimeeyey xoolahan aad meesha ku gashay eed ku faa faa'iida qaadanayso aduu madihidee xooggaaga iyo xoolahan oo laysku daray baad iidada ku qaadanaysaa xooggii baad mar labaad haddana mushaar ku qaadanaysaa xooggaagii unbaad laba jeer adoon xoolo lahayn faa-iide iyo mushaar labadaba ku qaadatay marka waxaa weeye waa dhabal laba jeer baa dadkii dusha ka garaacaysaa hal camaloo laba jeer lagu qaatana meesha kuma jirta taasay culummadu xaraantinimeeyeene tan kale dhima laha haweenku urur hay-ad dowlad ma ka qaybgelin geli karaan haddiise ay ka mid noqoto lacagta ay ka soo shaqaysa <laughs> maxalaanba <laughs> isaaa xalaad bismi qadiyadu sidaan la ysugu wada duudqaaday ma aha dumarku iyagoo dumara wixii xuduudda ikhtisaaskoodiiya waxay awoodaana camal mubaax iyo sharci ana la qabanayo waa ka qayb qaadan karaan kaalintoodana way ka geli karaan wixii camal ee ummadda ka dhaxeeya een imaaro iyo mas-uuliyaad ahayn een qaadin iyo xaakimnimo ahaynna way qaban karaan haddii ayaan mukhaalafa sharciya ku dhacaynin taa waxay ka helaanna waa xalaal intaa wixii ka badan baarlamaan baan hayiyo wasiir baan hayiyo qaadi baan noqon waa wax xuduudda shariicada ka baxsan wadaadda waxoogay aqaafada reer galbeedku qaybo badan ay jiidatay baa inay luuqluuqaan isku dayey waxaan meel laba diinta iyo nusuusteeda ka qabsan karin marka masale waa masalo kale faahfaahinteeda maqaam kale way gaalada in la siro ma bannaan tahay siiba ganacsiga inta aan ku jirno gaalku waa laba hadduu dagaal yahay mas'aladu alxarbu khudcatu bu nabi sal ala sasiri karaa meeshuu dagaal haddii ay tahay haddii uu xarbi yahay oo xoolihiisi iyo dhiiggiisuba kuu banaanaayeenna hadi xoog baabaad kaga qaadan kartaye xeelad iyo hadaad xeelad iyo siyaasad kaga qaadato iyo sir hadaad kaga qaadato ugu soo galaba xalaal buu ahaa intaa wixii aan ahayn waxaan ahayn khiyaamadu ma banaana warka meesha murtidiisu haddaan si kale anugu u akriyo ma khiyaami karaa wey oo been ma u sheegi karaa oo musuq maasuq ma kula dhaqmi karaa maya taasi ma banaana cumuumka nusuusta in allaha laa yuxibu lkhaainiinana waa yihi laa iimaana liman laa amaanata lahu adil amaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanak gaaladu haddii aynan xarbi ahayna cadaalad baa lagaa rabaa iyo nusxi inaad kula dhaqanto laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اdiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim maxaa la daba dhigay ina allaha yuxibu lmuqsiiin kuwa cadaalada kula dhaqmuu jecel yahay marka wixii aan laysku wada duudqaadino qadiyadaas yaa waxoogay fiqhi qalloocsan intuu ku galo asariqa alislaamiya iyayna ku gelin sariqa alislaamiya mataqaanaa gaalada waxooda waa la siri karaayo supermarketka intaad gasho hoosta wax soo gasho waad soo xadi kartaa wey islaamka hogala sariiqa alislaamiya baashahaaseen idiin soo fakanin galbeedka yurubtaan ku aragnay gabar ayaa aabbaheed waxau wakiishay nin kale inuu ku meheriyo nin la ysla yaqaano laakiin ninkii la wakiishay ayaa gabadha ku meheriyey nin kale gabadhiina raalli ayay ku noqotay aabbihiina waa diiday inkaaxi waase kama jiro ninkan wakiil buu ahaa wakaala muqayada loo dirsaday nin hebel inaad ku meerisaad wakiil iga tahay baa la yidhi khaarija xuduuddii loo ogolaaday waxaan ahayn buu tasarufay laakiin ninka wakaala mutlaqa haddii la siiyey gabadhii aniga lama joogto meelaha naasay joogtaa nin ku haboon haddii aad aragto adaa wakiiligaa haddii la yidhi ninkay rabtee wakumaheliyaba u asixi laakiin ninkaasaa gabadhii weydiistay adna goobta ma joogo adayga wakiilahee ninkaa gabadhii ku meheli la yidhi wakaala muqayada wey halkaa keliyuu wakiilu yahay wixii kale waa nin xoogsi wey ninkaasi waa xoogsane hadiiba loogu noqdo duqi intii la qanciyo shiiqow gabadha ma qaadan kartaa xijaab qoorta keliya ku eg micnaha ma jiro wax madaxa iyo qoorta isku xira waraadha marar badan waxaan idin idhi xijaabka sharcigiihi muuqaal gaarana ma laha midab gaarana ma laha magac gaarana ma laha qaab gaarana sharciguma toltosho intaasoo dhani waa modeel zaman iyo makaan ka socda xijaabka sharcigaa shuruud buu leeyahay shuruuddii wax kasta oo buuxiya sharcan xijaab wey dadku acraafta asmaanta ay leeyihiin iyo modeelada dharka socda haddii sharciga lagu qasbo loo hogaamiyo arintaasi waa mafhuum qalada weeye shuruuddii sharciga ahayd ee lagaa rabay hadday maradaad sheegaysa buuxisana waa xijaab sharciga ah hadday shuruudii buuxi weydana xijaab sharciga maaha intaan baan ku dhihi haddii aad adigoo qaba halkaa soo istaajin lahaydeen tan waa tahaya ma aha waa idin dhihi kari lahaa diinta islaamka maxay ka qabtaa laba qof oo wax kala gadanaysa in aan ka noqdo dilaal oo labadooda aan midba wax ka qaato inaad dilaal ka noqoto asal ahaan way bannaan tahay ilaa xaala waaxida maahane inuu ninka alaab iibinaya iyo ninka iibsanayaay reer magaal iyo reer baadiye ay yihiin maahane laa yabic xaadirun libaadin dacu nnaasa yarzuqu llaahu bacdahum min bacdin baa mas'alada in haysata nin meesha ku cusub iyo ninkii rees rasmiga ahaa wuxuma kala geli kartid laakiin dadkii baadiyaha wada joogay magaalo wada joogay dilaal waad ka noqon kartaa labada ninba wax ma ka qaadan karaa mid haddaad samayn karto ha haddaad mid samayn karto ha laakiin saad ku samayn lahayd baa lagaa rabaa dilaal markaad qaadanaysa macnaheedu waxaa weeye ninkanaad ka qaadanayso dantiisaad ka shaqaynaysaa naasixna waad u tahay badeecaddan qiimaha lagu iibinaya ama lagu gadanayana isagaad garab u tahay qiimaha hadii la dhimayo iyo haddii kor loo qaadayaba hadduu alaabta watana inaad qiimo fiican kula mariso baad isaga daacad ugu tahay hadduu isagu iibsanayana qiimaha hoos inaad ula riixdaad tahay hadda labada wax ka qaadanaya labada mid walba saa daacad ugu noqon kartaad u sarrayn kartahay dhib ma laha laakiin ma dhici kartaa haddayna dhici karin mid walba adaan dilaal ku ahay oon xaggaagaan la jiraa been aad u sheegtay soo maha been baad wax ku qaadatay xoolo been lagu qaatayna inay xalaal noqonayaan idinkaa og laakiin inaad caddaysaan baa idiin quman waa isu soo kiindhoweyn aad idiin riixriixi maayo warkaan idiin kala qaadi xaggana waxbaan ka rabaa xaggana waxbaan ka rabaa iska caddayso maxaa dhimo ku jira dad badan oo ganacsataa ogol oo ku dhihi aniga waxaasaan kusinka kale waaad ka hesha adiga ku taalla wey ninkaa laftiisa waba aan ka rabaa labada dhinacba anugu waan ku jira haddaba ogaada adiga adiga markaasu keento adigana shaqaan kuu qabta adna shaqaan kuu qabtay labada waan ku jira ogowdhe isuba sheego hasqarin si nin walba ugu talagalo kollaba ninka kale dan buu ku oo aad kugu riixi maaye adiga xaqaaga gooso ha hadla inuu yidhaahdo waxaan jeclaan lahaa inaad waxiiga sheegto sida xanaaqa la isaga yareeyo nabigu ha caroonin marka uu leey alayh salaam iyadoo dabeecadda dadku ay tahay keliya qofku waxaa wanaagsan inuusan falka caradu keenaysa ku tallaabsanin laakiin waxaan isleeyahay laba arrimoodba way kaa caawin horta ilaahay bari ilahay baa waxalba bedele baryada ilaahay ku dadaal midda labaad siyarkii dadkii dulqaadka badnaan jiray iyo wax baabahay dulqaadka u lahaayeen iyo waxyaabihii fawaa'iddii sabirka iyo dulqaadka laga helay akhriskeeda bari insha allahu tacaala waxun baad ka kasban haddii aan la yidhaahdo ma runbaa in ruuxa kugu leh daynta inuu kula wadaagayo ajirkaaga salaada intaan garanaya maya haddiise xaqiisii aada gudi weydaadoo gudi kara aakhara salaadaadii ajirkeedii inuu kaa wada qaataa dhici karto xadiiu muflisa dhiraano laakiin ninkani wuu kula leeyahay ajirkaagii dayn baan kugu leeyahayoo salaadaad tukataba ajirka qayb baan ku leeyahay anu meel sal ku leedahay garan maayo kolba culimmada ninkii garanaya inuu sheegi shirkadda ma dhihi karaa lacag iga xawey waa keeniye masalada baan ka soo hadlay hadda mar baan ka soo jawaabay qof haddaan jaad ama sigaar u soo gado ma dembibaa inay dembi tahay adiga waad ogta anu malayne xaaraan in qof kastaoo xaaraan qof ku caawiya ama lacag u siiya ama u fududeeya ama u qabanqaabiya ama ugu soo adeega ama dadka u daaya yihaahda ama ugu kaalmeeya yihaahdo shariikuhu fi limi wey dembiguu la wadaagaa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaani baa ilahay o yihi dembigi iyo xadgudub ha isu kaalmaysanin aadna kaalmaabaad ugu noqotayba ma ka shaqayn karaa enjioyada su-aasha marar badan baan ka jawaabaye hadday waxay ka shaqaynaysaa wax xalaal oo nadiifa yahay adna aad run iyo daacad u shaqaynaysaa way bannaan tahay haddii musuq maasuq iyo miisaaniyadda intaa igu dal iyo waxaan la aqoonin iyo sida waagu ku beriyey ka soo warbixi kasoo warbixi oo jaajuusaan is tahay injooyada inta badana aan arkay waa jawaasiis ama ha doonaama yuusan doonin cidnaba jaajuus noqo ku dhihi mayso laakiin halkaad ka shaqayso waaga berigiisaba wax kastoo kusoo soo kordhay waa inaad ribood soo qorto jaajuus ma tiido saddex nin baa xalay soo gashay laba nin baa ka tagtay kooxdii dablayda haydee deganayd inbaa guurtay intaa intaana way soo hartay waagii baryaba riboodkaa markaad geyso waa dhibaato nin meelahan daarfuur ka shaqayn jiray baa wuxuu nagu yidhi annaga hay-adahan la shaqayno inaan jawaasiisnay cidnaha weydiinana waayaan dhahaba noloma baahno riboodka aan qornee dheyligaana meesha bayska uu ka dhacay waa secretary of state maraykanka uu ka dhacaa un-ka laguu sheegayaay saldhigooda soo new york iyo maraykan iyo geneef ma ah maraykan markuu dhacayana intaan xafiisyada isu gudbin secretary of state meeshan khaarijiyada qaybta macluumaad ururintu ku dhaca waxaa tahay oo maalin kastaba umay baahna wadad inay keenaane injooyadunbaa warbixiya haddaadan jaajuus noqonaynin waxaa wey xaarijeynaya waxaaba ka shaqaynayseen waxuun ka banaanaadaan shiikow waxaan ahay maamo waxaana dhalay toddoba cunug maasha alla allaha ku barakeeyo oo isku nuuga marka mid kastana ramadaan ayay umushiis umushii igu soo aaday toddobadaas ramadaanna ma aanan soomin adiga waxaa laguu qiilday saasoo kale qofkay qabsato iska kafaara gud qiil iyo waxbaa laguu raadinayaa daqaakii qaalinta lagu bixin jiray maa qiilkani ninaan damiin ka ahaa ayaa lacag siiyey lacag isiiyey aniga oo oon isii dhihin marka ma ka qaadan karaa hadduu kuu siiyey damaanadii shafeecadii iyo ixsaankii xoolo laguma qaadan karo xalay baan ka soo hadlay qadiyadaas muflis iyo mubadir farqiga u dhaxeeya muxuu yahay muflis waa nin caydhoobay oo xoolihii ka dhammaadeen baa muflis la yidhaahdaa inuu mubadir ahaa isagoo ku ciyaarana way dhici kartaa inay abaaray ku dhacday cadowgu ka boobay xoolihii dab ka galay baa dhici karta nin caydhoobay weeye muflis mubadirna waa nin xoola ku ciyaaray wey ama ha caydhoobaan weli xoolaha haystee ninka sigaarka cabo haddii aan wax laga iibsanaynin waxna laga iibinaynin gabar ma loogu ma loo guurin karaa de waa xukmu taswiiji faasiqi wey faasiq marka loo guurinayo hadday shimbirba shimbirkuba loo duuraa ay tahayna waa baabkeeda wuu mehersan karaayo wuu asixi laakiin ilmahaagii oo beerkaagii ah nin ilaahay xaqiisa ilaalin waayo haddaad qoorta u geliso isqabqabsiga berri ka yimaada xaqeeda ilaalin waayo aad bay u dhici kartaa waxaa iga waxaa iga lumay isla markiiba waxaa iga lumay waxbaa iga lumay malaynaya ismarkiiba waxaa helay qof kale wuxuuna dhahay xoolahaadii waan ku siinay ku siinaaye maxaa isiin haddii aan siiyo ma u xalaalbaa mase waa u xaaraam masalada dib baan ugu noqon baabuljucaala inoo iman doonee halkaasaana kaga hadli doona insha allahu tacaala baadida ninkii isoo helo xooluu leeyahay daydegeedina xoolaa lagu qaataa laakiin masaladan gaar baan uga hadli doonaa insha allahu taala xasuusiya ka waran haddii aan wixii farahay ka bateen ama iska joojiyaan su-aasha axalba ah laga jeceliya waran haddii aan ku noolahay waddan qalaad ma ka ganacsan karaa dharka laga xidho halkaa ee qaawanida ah gaar ahaan dumarka ay xidhaan mise nin macsiyo sahlayaan ahay haddii dharkanse waxay u ku xiran tahay isticmaalku haddii fii xuduud mastuura lagu isticmaalayo gurigoodii iyo dumarki iyo dadkooda maxaarimta ay kula isticmaalayaanna saa hadday haalib tahayna waa ka ganacsan kartaan aalibku hadday goonooyin bowdo qaaban oo banaan loola soo baxaya ay tahayna gaar iyo muslimtoona sida saxiixa kama gedi kartid wax si macsiya loo isticmaalayo shayga labada qayb loo isticmaali karo zamanka iyo meeshaa joogta wax haalibahaan loo isticmaalo hadduu xalaal yahayna xalaal buu noqdaa hadduu xaraam yahayna baabulxaraam buu galaa waxaan xanaaneeyaa naag talyaani ah waxaana ku qaataa lacag ee shiikow lacagta maxay diintu ka qabtaa haddaad rag tahayna waa xaaraan lacagtaas haddaad dumar tahayna inshaa allahu tacaala dhib ma laha oo dadka waa yeelkaah ee laga shaqeeyo wayaan filayaa hadalku suu dhacayo haddaad rag tahay ood qof dumara xanaanaynayso maalin kastanaad u qabayo dabada ka dhaqay tahay oo qaawi cawladeeda arag xoolahaas saxaara wey shaqo banaan maaha dumar baa ka shaqayn kara markay daruurahaaso kala timaado gabar ayaan hal dalaaq ku furay muddo hal sano ah ayaa ka soo wareegtay waxaan rabaa in aan hadda ku noqdo marka lacag cusub oo meher ah miyaa la iga rabaa haa waa lagaa rabaa laba soo marka hore adu waxaan ma samaynin ka joogna lagaama waayin waa lagaa rabaa meher cusub baa lagaa rabaa gabar baa iga qaadatay buug waxay iga siisay lacag kun shilin ah markay iga gaday kadib ayay igu tiri ma koobiyeyn kara ma koobiyeyn kartid ee maxay diintu ka qabtaa waan soo sheegay buuggani buug la daabacaadiisii la xifdistay hadduu yahay wixii intifaac shaksi iyo gaaraan haddii la waaya waa la samayn karaa laakiin ganacsi uma samayn kartid baan soo niri wuxuu yidhi nin baa nin alaab u qaaday asagoon la heshiinin markaasay lacagtii xamaalka isku khilaafeen ee maxay tahay xukunku curfigaa loo celinoo alaabtan oo kale meeshaa waxa lagaga xamaalo ujratulmili buu ku leeyahayoo ninka ujratulmili iska bixi baa la dhihi haddii aan ninka lacagta ka sariftay markii aan kala wareegno lacagaha aan kala sarifanay kadib aan iraahdo hoo ii hay isla asagii aan ka sariftay ma waxay noqon kartaa baaburiba maya mar haddaad la kala wareegteen oo damaanadii iyo guddoonkii kala wareegay dadku kuula siman yahay isaga iyo qof kale kii aad aaminsan tahay xoolahan ammaan ahaan iigu hay waad dhihi kartaa laakiin marka hore la wareego milkigaaga iyo guddoonkaaga ha gasho wiil aan eeddo u ahay ayaa isbitaal ku geeriyooday allahu u naxariista hadduu muslin ahaa lacag zako la igu lahaa ayaa wiilkii kaga soo saaray isbitaalka marka sekadii la igu lahaa ma iga gudan tahay haddii uu faqiir ahaa haway kaa gudan tahay laakiin bishardi markaad ku soo saaraysay ee xoogaad bixinaysay inaad sake niyootay wey haddiise aad sadaqo una uga soo saartay waa dambana dib kaala qumanaatay sake inaad u xisaabto xoolo kaa baxay dib sake lagama niyoodo ilmo ayaan ah ilmo agoon ah oo aan u hayo lacag inta dayn ahaan uga qaato ma ku shaqaysan karaa iyagoon iogeyn maya xoolaha ku shaqee adiguna ama sidii curfiga uu yahay ama ujratulmasal ka qaado ama nisba ribixa oo lagu shaqeeya qofkii qof xoolo ugu shaqeeya uu ka qaata ka qaado haddiise laba xoolihii ay shaqaynayaan adiguna mas-uul aad uga tahay maxaa isna lafihii uun fadhiisiiyey faaidayda keligaa ku siiyey xoolaha agoonta weliba gaarahan looga dadaalo sheekhow mas'alada buduwi salaaxihaa la yidhi maxaa lagala jeedaa teeda kale saddex nooc ayaad ku sheegtay ee ii soo faahfaahi buduwi salaaxihaa mirihii bisaylkiisu inuu soo baxo wey oo hadduu mirahan caadiga ahaana uu mirihii adkaado jileecii ka baxo hadduu timiriya wax lamid ahaana uu soo guduuto weeye xilligaasaa buduwi salaaxiyaa looga jeedaa saddexda nooceed sheegaysa waxay ahaayeen hadda ma xasuustee dib ka xasuustaa laga yaabaa nin aan sagaal sano aan u sabrayey maxaan ku sameeyaa asagii oo sii fogaaday oo sii aaday maraykanka oo ii yidhi madaxaada god aan la gelayaa ee kuma furayo waxaan ahay gabar yar oo nin u baahan waxaa kuu bannaan qadaaga inaad aado dadkii ahlulxalliga walcaqdiga reerkiinna ahaa intay masaajidda idiinla tagaan ama qaadiga idiin raacaan caddeeyaan baad fasaq xaq u leedahay marka waa ka fasakhan kartaaye qof qof milki ulahoo u haysanaya god la gelayaa ma jiraan guri haddaan dhiso injineer oo uu xumaado markaa uu noqdo dumis lacagta yaa lagu yeelanayaa khasaaro khasaartay haddii lacagtii ninkii taladii uu ku siiyey istishaaradiisii uu isagu ku habaabiyoy khasaaraha keentay sharcan isagaa lagu leeyahy xoolahaas haddiise talooyinkiisii soomaali madax adag baa tahaye aada marar iska dabamartay ama aadan tix raacin ama cid kalood dhismaha u dhiibsan dhiibatay ee wax kaa iska dabamarisay dise waxba kuma yeelin waxba kuma lihid arrintaa xaqiijin bay u baahan tahay nin baan dhul kala gadanay nin kale baana damiin iiga ahaa waa damaanu daraki wii wixii ka yimaada anaa kaaga mas-uul ah buu yidhi lacagta aan dhulka kala siisanay muusan aqoon kadib dhulkii dib dhib aya baa ka yimid damiinkiina wuu iiga baxay maxaa sharciga ka qabaa xale baan ka soo hadallaye ninkii damiinka kaaga noqday xoolahagi haddaad aragto ka qaado xoog iyo nabad waxay noqotaba laakiin wax dil kuma dheh anigogow walaalkay baa nin lacag ku lahaa lacagtiibuu damcay inuu iigu reebo oo wuxuu yidhi walaalkay sii lacagtaa baabulxawaala wey ninkiina wuu diiday inaan ku haro maqbal ayuu yidhi waa wakaas ninka lagu wareejiyey radihiisu ma sharibaa maya ninka la wareejinayo iyo ninka wax wareejinaya baa muhim inay aqbalaan adiga kollaba xoolihii waa lagu leeyahay hebel siin maayo edabdarro wey xoolaha ma lagu leeyahay ha inaad bixiso soo lagaama rabo ha hebel baa kugu lahay hebel sii siin maayo hebel waa nin waxaa wey nin kibirsan wey sharcigan maxkamad la geeyo saddex elood ugu jiidan rabo wey ninkaa harcan ma diidi karo laakiin hadda harciyaa kuu abi hadda harciga cid kuu qabi harci ahaan ma jira raal hada waa saddexdii ugu dambeysay baan soo gaaray sidee baan qofkii aan ku dayn dollar ahayd hadduu qofkii lacag euro ah uga qaadanay uga qaadan karaa dee maalinkaad ku heshiisaan euro inaad u bedelato baa sarifkeeda lagu dhufan de intay sarif ka noqotumaad ka qaadan haddii la yidhi shuruudihii lacag isku sarifka de waa inaad kala qaadataan yaddan biyadin mar haddaad sariftaan tawa soo maray sooma waxaan ahay qof dumar ah oo xanuunsan waxaan ku jiraa jiim jiimkuna wuxuu leeyahay muusig mid kalena waan waayey ma sii wataa mise waan iska daayaa de waxaan aqaanaa islii baan joognaaye jiimam waxaan aqaanaa aan muusigna lahayn dumarkuna maalmo galaan marka maadan waayine kan intaa iska dayso kuwo badan baa jira oon mid iyo lababa ahayn oo dad wanaagsan leeyaho muusig lahayne iyaga aad baasha aan loo baxbaxsanin sheekh ma bannaan tahay haddii aan iibinayo shay inaan shardi kaga dhigo daynta qiimo qaaliah kaashkana qiimo jaban waa baycu taqsiidkii cala saxiixi min aqwaali ahli اlcilmi way bannaan tahay laakiin intaydaan kala tegin waa inaad mid isla go-aansataan dadku barkiibay gaadheen mawta soddon iyo shan bay maraysaa su-aal markay tahay wakti baad haysaan shuu waxaa wax iga iibsan jiray gabar kirishtaan ah waxaana u sharxi jiray islaamka wayna jeclaatay kadib waxay igu xujaysay in aan guursado anna shiikow hadda guur uma jeedo maxaan ku xaliyaa waxaan dhihi lahaa aduu haddaadan ka bixi karin qof fiican intii loo raadiyo gabadha ashahaadana ha loo qabto nin fiicanna ha lagu daro sasay loo qumar laakiin nasiib daro telefoon lagala xiriiro haddii rag fiican lagu xiriirin lahaa muuna soo sheegin subxaanaka allah bihamdika ashhadu an laa ilaa anta astaqfiruka